ورحمة الله وبركاته محاضرة ciwaankeygu waxa weeye التربية الإيمانية عند شيخ الإسلام ابن تيمية رحimه الله taعالى ugu horeyn haddii aan ciwaanka muxaadarada aan ka hadlo wuxuu ciwaanku u qeybsan yahay laba qeybood qayb waxay ka hadlaysaa mowduuca muxaadarada oo ah atarbiya aliimaaniya qaybta kalena waxay tilmaamaysaa sheekh islaam ibnu teymiye oo ah sheekha aynu ka hadli doonno siduu u arkayey iyo siduu ugu dhaqmay tarbiyada iimaaniga bal haddaba aan macneeyo waxa aynu ula jeedno atarbiya aliimaaniya atarbiya aliimaaniya waxaa loola jeedaa waa tarbiyada <clears throat> iyo barbaarinta qofka muslimka ah ku xidhaysa ee cilaaqo ula yeelisa rabbigiisii khaaliqiisii allah subxaanahu wa tacaala tarbiyadaasi oo qalbiga qofka ku weyneynaysa garashada ilaahay iyo tacdiimintiisa subxaanahu wa tacaala fulinta awaamirtiisa iyo ka fogaanta wixii alla subxaana wa tacaala uu xarimay iyo in alle loogu dhowaado wixii isagu jecel yahay ee uu raali ka yahay isla markaasina qofka muminka ah fahamsiinaysaa farqiga weyn oo u dhexeeya alxayaat اdunya walxayaat alaakhira oo min khilaali hadihi tarbiya aliimaaniya uu qofkii muslimkahaa ah uu fahmayo in adduunyadana ay tahay maalmo gaagaaban raaxadeedana aan lagu waarayn laakiin aakhiro ay tahay nolosha lagu waaraayo ee loo baahay qofka caqliga inuu u shaqaysto siduu xayaatadaasi abadigaah ee khuluudka leh ee raaxada leh ugu waari lahaa ikhwaanii wa akhawaati tarbiyadaasi iimaaniga naxnu bixaajatin ilayha aad iyo aad baynu ugu baahannay waayo waxaad mooddaa in dad badani oo xataa min طalabati alcilm ay ka gaabiyeen cibaadada iyo acmaasha saalixa ee loo baahan yahi qofka muuminkii aanu siba sina uga gaabin looga fadhiyo inuu ku dadaalo uu acmaashaasi uu ku camal falo ikhwaanii wa khawaati tarbiyada iimaaniga aynu maanta ka hadli doonna iyo siduu ibnu teymiya raximah allahu tacaala u arkay iyo siduu ugu dhaqmay iyo raadka uu u geystay dadkii isaga ku dhowaa ama ardaydiisa iyo dadkii uu la hadli jirayba waa tarbiyada uu ilaahay subxaana wa tacaala inuugu dardaaray qur'aanka waa tarbiyadii nebiyulahi moxamed sala allahu alayhi wasalam uu ku dhaqmay saxaabadiisana uu baray kaana yaquumu sala allahu alayhi wasalam habeenkii nebigu salaatuleyl buu tukan jiray xataa tatafatara qadamaah sida caaisha radi allahu canha nebiga ka soo warisay waa tarbiyada inoo sheegaysa inuu nebigu sala allahu alayhi wasalam uu habeen ragcad keliya uu ku tukaday uu akhriyey ragcad keliya suurat albaqara suurat annisaa iyo suurata ali cimraan waa tarbiyadii saxaabadiisuna ridwaan ullahi tacaala calayhim ay ka barteen ay ku dhaqmeen ee taariikhdooda lagu yaqaano xataa jiilalkii saxaabada ka dembeeyey tarbiyadaasi raad weyn bay ku yeelatay khaasatan taabiciintii iyo taabici taabiciintii cabdullahi bn mascuud radi allahu tacaala canhu ayaa wuxuu ka warramayaa ardaygiisii arabiic ibn khuthaym raximah allahu tacaala oo nin aad iyo aad u caaqibo badan ahaa cabdullaahina radi allahu tacaala canhu aad u jeclaa markuu arkay rabiic iyo sida ugu dadaalayey inuu ku daydo hadyigii iyo xayaatadii iyo akhlaaqiyaadkii iyo cibaadadii nebiga sala allahu caleyh wasalam ayaa waxa uu ku yidhi rabiic yaa abaa yaziid low ra'aaka rasuulu llahi sala allahu caleyh wasalam laaxabak wamaa ra'aytuka e, ila dakartu almukhbitiin wuxuu yidhi abu yaziidow haddii uu nebigii sala allahu alay slam ku arki lahaa wuu ku jeclaan lahaa muxuu ku jeclaan lahaa dee waa iimaankiisa iyo cibaadadiisa waa ninka layidhi markuu sujuudsanyay waxaad moodiysay inuu yahay sidii maro dhulka lagu tuuray cibaada bani aawadeed hadduu nebi moxamed sala allahu alay slam ku arki lahaa uu ku jeclaan lahaa buu ku yidhi eh, haddii aan ku arkana eh, waxa weeyaan in tadakartu almukhbitiin mukhbitiintu waa kuwa tuma'niinada leh waxaana la yidhi waa kuwa khaashiciinta ee ilaahooga rabbigooga subxaana wa tacaala u khuduuca tarbiyada iimaaniga waa tii soo saartay maxamed ibnu siriin imaamkii weynaaye muxadidka ahaa abu cawaana ayaa isagoo maxamed ibnu siriin ka warramaya ayaa waxa uu yidhi ra'aytu maxamed ibnu siriin fi suuq wama ra'aahu axadu ila dakara allaha caza wajal maxamed ibnu siriin ayaa waxaan ku arkay suuqa ciddii aragtaana waxay xusuusan jirtay ilaahay subxaana wa tacaala waa tarbiyada noocaasiya ee soo saartay dadkaasi cibaadada iyo camalka iyo zuhdiga iyo waraca ku dhaqmi jiray inagana taasaa maanta lainooga baahanyey oo diintu ayna inaga noqon culuum la xafido iyo kutub la dhigto laakiin fii nafsi اlwaqt waaqiceennu baciidun kul اlbucd uu aad uga fog yahay ku camalfalidda cilmiga aynu baranayno iyo qur-aanka aynu xafidayno iyo diinta aynu doonayno inaynu barno haddaan u soo noqdo <clears throat> ibnu teymiya raximah اllahu tacaala ibnu teymiya ikhwaani wa akhawaati wuxuu ahaa caalim weyn ayuu ahaa oo macruufa oo la yaqaano magiciisu Eh, raximah اllahu tacaala waa taqiy axmed ibn cabdilxaliim ibn cabdisalaam eh, ibnu teymiya alxaraaniy abulcabaas raximah اllahu tacaala marka eh, saasi ayuu magaciisu ahaa laqabkaasi taqiy ayaa loo yaqaanay kunyadiisuna abucabaas ayay ahayd magaciisuna wuxuu ahaa axmed ibn cabdilxaliim ibn cabdisalaam ibnu teymiya alxaraaniy alxaraani waa nisba ila alxaraan oo ah magaaladii iyo qaryadii uu ku dhashay raximah اllahu tacaala ibnu teymiya ayuha alikhwa walkhawaat waxa uu ku caanbaxay in noloshiisa oo dhan uu ilaahay siiyey xayaatadiisana ay ahayd mid ku dul wareegeysay sidii uu raallida ilaahay u heli lahaa iyo طalab اlaakhira wma yuqaribuhu ilى اllahi jala wacala xataa marka ardaydiisu ay ka warramayso ibnu teymiya waxay tilmaameen raximah اllahu tacala inuu ahaa nin awalan faqiirah dhinaca adduunyada adduunyada aan isku wareerin jirin tacalluq aan ku lahayn kuna mashquulsanaa cilmi iyo jihaad iyo dikriga alleh iyo cibaadada alleh iyo wixii alle subxana wa tacaala u dhoweynaya laha axaadiiثu can dikraaka tashhaluha can الsharaabi wa tulhiiha can الzaadi sidii uu lahaa ninkii shaacirka ahaa ibnu teymiya raximah اllahu tacaala ayuha اlkhwa akhawaat culimo badan oo la nooleyd ayaa in ammaantay oo ku ammaantay awalan cilmi badni isla markaasi ku ammaantay itibaac cajiiba oo sunnaha nebiga salى اllahu alay waslam uu raaci jiray fii ma yaأti wayadar oo noloshiisu ahayd mid ku dul wareegisay sunnaha nebiga salى اllahu alay slm aad buu u tacdiimin jiray nebigana aad buu salى اllahu alay slam ugu saliyi jiray culimada ibnu teymiya raximah اllahu tacaala ammaantay ee ka hadashay waxaa ka mid alxaafid almizi oo ay saaxiib ahaayeen waa la yaqaana waa saaxibu tuxfat اlashraaf caalimka weyn ee muxadidka shaykh اlislaam fi اlxadiis waa imaam اlxadiis fii waqtihi waxa uu yidhi laa ra'aytu milah walaa huwa ra'aa mila nafsihi laa ra'aytu milah wax lamida dhinaca cilmiga ibnu teymiye ma arag isaguna cid la cilmiya ma arag buu yidhi cibaaradaasi uu eh, alxaafid almizzi uu ku sifeeyey sheikh alislaam ibnu teymiya eh, waxaa kale oo yidhi eh, alxaafid alimaam cali <clears throat> almadini ayaa isaguna wuxuu ku sifeeyey alimaam albukhaari ou lahaa ma ra'aa mila nafsihi Ah, imaam bukhaari wax lamida dhinaca xifdiga iyo macrifada cilal xadiis u leeyahay iyo fi cilmi rijaal iyo xifdiga xadiiska nebiga sala allah alay slam cid la ma arag waxa kale oo almizi uu tilmaamay raximah allahu tacala uu yidhi maan cibaaradiisaasi wuxuu sii raacay oo yidhi maan arag cid la isaguna cid naftiisa la ma arag yani filcilmi buu ujeedaa cilmi alkitaabi wasunna aqoonta u lahaa kitaabka ilahi sunnaha rasuulka sala allah alay slam iyo sida cajiibka ah ee u raaci jiray kitaabka ilahay iyo sunaha rasulka sal slam alxaafid dahabi saaxibu jarxi watacdiil oo imaam weyn oo muarikh oo muxadisa caalim ahaa oo ibnu taymiya raximah allahu tacala isagana ay saaxiib ahaayeen ayaa waxa isna uu ku tilmaamay oo uu yidhi haddii gu dhaariyo buu yidhi bayna arukni waalmaqaam haddii laygu dhaariyo in aanan arag ibnu taymiye cid la mida oo la cilmiya isaguna aanu arag cid isaga la cilmiya waan ku dhaaran lahaa daartaydana been kamaan sheegeen ayuu yidhi maalinkaa maanta wa baxrun laa saaxila lah wa kanzun laa nadiira lah saas ayuu ku tilmaamay ibnu daqiiq alciid ayaynu isagana soo qaadanna caalimkaasi weyn faqiiha ayaa isaguna isagoo ibnu teymiya ka hadlaya waxa uu yidhi ra'aytu rajula jamaca alculuuma kullaha bayna caynayhi ra'aytu rajulan jamaca alculuuma kullaha bayna caynayhi waxaan arkay buu yidhi markaan ibnu taymiya la kulmay nin culuumtii islaamka indhihiisa soo hordhigay oo sidaa u taalacanaya wixii intii uu doonana wuu ka qaadanaya intii uu doonana wuu ka tegaya eh, ikhwaani ibnu taymiya waxaa ninkaasi ayuuha aad loo ammaanay ammaantiisana culimo badan baa ka hadashay kutub badanna waa laga qoray manaaqibtiisii iyo cilmigiisii iyo sidii imaamka u ahaa eh, waxa uu ku magac eh, loogu yeedhi jiray sheikhulislaam laqabkaasi shaykhulislaam culimo badan oo min culamaa almuslimiin ayaa loogu yeedhi jiray sababtuna waxaa ahayd yani cilmiga iyo imaamada ay diinta ay ku dhex lahaayeen khilaafadii cumaaniyiinta ayaa laqabkaasi isaguna waxuu noqday mashhuur laakiin wuxuu ahaa laqab la xidhiidha dhinaca wadiifada muftiga iyo qaadi qudaadka marka wuxuu ahaa laqab rasmiya ah ayuu ahaa oo dowladdu ay siin jirtay ama khilaafadu ay siin jirtay sheekha markaa qaadi qudo ah ama muftiga dowladda iyo khilaafada ah laakiin ibnu teymiye raximah llahu tacaala laqabkaasi kumuu helin wadiifo rasmiga oo dowladda u hayey laakiin wuxuu ku helay cilmigiisa iyo diintiisa iyo imaamada u lahaa haddaan u soo noqdo masaladan aynu ka hadlayno ikhwaani waxa ay tahay tarbiyadaasi iimaanigaa ah ee ruuxaaniga ah ee cibaadada ah ee qofka muslimka looga fadhiyo ibnu teymiya suu u arki jiray awalan waxaad ogaataan ibnu teymiya raximah allahu tacaala wuxuu noolaa casri ay jirtay idiraabaad siyaasiya oo fara badan oo tataarkii caalam islaami ku soo duulay ahlubidac badan baa jiray xitaa isaga lagu imtixaamay caqiidadiisii iyo wuxuu ka rumaysnaa usuusha diinta iyo qawaacidda islaamka waxaa kaloo casrigiisii jiray tasawufka ayaa maalinka maanta ah isaguna xoog lahaa oo ibnu taymiya wuxuu noolaa qarnigii toddobaad akhirkiisii ilaa qarnigii sideedaad hornaantiisii ayuu noolaa eh, ibnu carabi ore andalus ahaa ibnu carabi oo taqaanaan ka nakirada ah ayaa isaguna xilligaa noolaa inkastoo aanay sheikh alislam ibnu taymiya raximah allahu tacaala aanay is arag oonu la kulmin laakiin ardayda eh, ardaydii ibnu carabi iyo ibnu taymiya raximah allahu tacaala waxaa dhex maray dagaallo caqaa'idiya oo aad iyo aad u adkaa ee ibnu taymiyana raximah allahu tacaala uu ku guulaystay sheekhulislaam ibnu taymiya raximah allahu tacaala tasawufka iyo suufiyada wuxuu ku tilmaamay ismun naashiun fi اlislaami طaari'un fi اlmillati saasuu ku tilmaamay wuxuu yidhi waa ismun naashiun fi اlislaam waxaan jeedaa طaari'un fi اlislaam waa magac waxaan tasawufka lagu leeyahay waa ismun طaari'un fi اlislaam islaamka lagu soo kordhiyey naashiun fi اlmilla yacni iskaga dhex koray oo magaranaysaa dad iska qaateen filmilla diinta islaamka yacni gudaheeda oo xaadiثun fiiha waana bidca weeyaan sababta uu leeyahay waa ismu naashiun fi lislaam oo magaranaysaa in diinta magaranaysaa wax lagu soo kordhiyey oon diinta ku jirin oo taari islaamnimada ku ah wuxuu sidaa u lahaa waayo culumta suufiyadu horta awalan magacan suufiyada cahdigii nebiga lama aqoon wakadalika fii cahdi صaxaaba ridwaan اllahi tacaala calayhim lama aqoon magacani dadkii qaatena fi nihaaya waxay noqdeen dad suufiyada mabaadi'dii suufiyada ku soo kordhiyey oo soo geliyey falsafadii griiga culumtii hindida iyo macaariftii in pershanka iyo farisiyiinta bal waxay gaadhay wakhtiyada qaarkood in kiristaanka laftiisa iyo diinta nasraaniyada waxyaabo ka mid a ah laga soo qaatay oo la soo geliyey mabaadidii suufiyada shekh islam ibnu taymiya raximah allahu tacaala suufiyada caqiide ahaan wuu uga soo horjeeday laakiin waxaa inooga khuseeye mawduuceenna maanta waxa weeye in sheikhulislam ibnu taymiya raximah allahu tacaala uu suufiyada uu naqdiyey waayo dad baa u haystaa in manhajka nafta lagu taskiyeynayo iyo manhajka nafta lagu tarbiyadeynaayo hadduu qofku doonayo inuu caabid noqdo inuu noqdo min ahli tahajud inuu noqdo qof dikri badan qof maalinka maanta salaax leh dad baa u haysta waddada keliya ee u bannaani inay tahay inuu suufi noqdo oo uu beyco la galo suufiyiinta uu beyco la galo si uu caabidu noqdo ibnu taymiya raximah allahu tacaala cilman wa camalan wa qowlan wa mumaarasatan intaba wuxuu muslimiinta u caddeeyey in manhajka nebigu sal allahu alayhi wasalam uu yahay manhajka ugu saxsan ee caabid lagu noqon karo zaahid lagu noqon karo warac lagu heli karo salaax lagu heli karo ilahay subxana wa tacaala loogu dhowaan karo waxaana filayaa yani ibnu taymiya raximah allahu tacaala dad badan baa waxa ay markay ka hadlayaan ama ay wax ka qoreen culum badan buu ibnu taymiya raximah allahu tacala u qoray mujaladaad wuxuu ahaa khatiib baarica ayuu ahaa nin aftahana wuxuu ahaa kaatib markuu wax qoro qalankiisu uu sayaal ahaao sidaa u durduraayey wuxaa raximah اllahu tacaala baaxiis markuu masale qabsado in geeso badan ka eega oo aan ilaa uu magaranaysaa uu baxi ka dherigsiiyo aan masaaisha aan ka hadli jirin muadi buu ahaa aan ka hadhin jirin baan ujeeda muxadi buu ahaa raximah اllahu tacaala xadiiska aad u yaqaana waxaa faqiih buu ahaa cilmigiisa waxaa loogu tilmaamay raximah اllahu tacaala in la yidhi ibnu temiya kuwa khusuumtiisa ah ama ahlbidax ha noqdaan ama kuwa kale madaahibta kaleba ha noqdaane isaga uga cilmi madnaa madaahibtooda iyo waxa iyagu ay rumaysan yihiin ay ictiqaadsan yihiin cilmigiisu halkaasuu gaaray maantana waxaad aragteen cilmi badnidiisa waxa weeyaan yani alabatu dictooraha iyo majisterka iyo baaxisiinta ayaa cununtiisii dib ugu noqota oo marjac ayay ugu tahay oo way ka faa'idaystaan waxaanad moodaa ibnu taymiya raximah allahu tacala xitaa maantada aynu nool asarka uu ku leeyahay eh, asaaxa alcilmiya eh, inay ka badan tahay asarka culimo nooli maanta ay ku nool yihiin ay ku leeyihin baan ujeedaa eh, laakiin ayuha ikhwa akhawaat yani in ibnu taymiya geestaasi ama jaanibkaasun laga fiiriyaa ma habboona ibnu taymiya raximah allahu tacala inkastoo caalim ahaa faqiih ahaa muxadis ahaa haddana laakiin waxaa loo baahan in la eego jaanib kale oo xayaatadiisa ka mid ah jaanibkaasi ayuha alikhwa alakhawaat waxa uu yahay waa jaanibka baaraka allah fiikum in ruuxaaniyaadkiisii cibaadadiisii iyo siduu ahaa nin caabidaah oo yacni ku fogaaday cibaadada ilaahay subxaana wa tacala jaanibkaasi ayaynu fiirinaynaa haddaba waa maxay qawaacidda muxaadarada waxaan kaga hadli doonaa awalan inaan tilmaamo qawaacidda ibnu taymiya raximah allahu tacaala uu u dejiyey ee uu ka amba qaaday ee uu ka indilaaqay markuu masaladaasi u cilaajinayey qawaaciddaasi dabeetna xayaatadiisa amilo ka midoo inoo muujinaya iyaguna siduu ugu xeel dheeraa cibaadada iyo magaranaysa zuhdiga iyo waraca iyo u dhowaanta ilaahay loogu dhowaanayo acmaasha saalixa ayaan ka hadli doonaa aqwaashiisa qaybo ka masaladaasi magaranaysaa eh, laydh ku shidaya ayaan iina soo hadal qaadi doonaa ugu dambayn waxaan ka hadli doonaa sheikh islam ibnu temiya raximah allahu tacaala eh, dhimashadiisii oo iyana cibro badani ay ku jirto oo laga faa'idaysan karaayo awala qawaaciddu ibnu taymiya raximah allahu tacaala uu ka inilaaqay fii baabi atarbiya aliimaaniya walacmaal alqalbiya waxa weeyaan awalan inuu tilmaamay isagoo suufiyadu ayuu naqdiyay ariiqa saxanaad muslimiinta wuu ku soo leexinayey inuu yidhi acmaasha suluuga iyo acmaasha cibaadada ee ilaahay loogu dhowaado waxa asal u ah alkitaabu wasunna halkaasay suufiyada ku kala dhaqaaqeen ibnu taymiya raximah allahu tacaala haddaad doonaysid in aad noqoto qof suluugiisu wanaagsan yahay cibaadatan wa waracan wa suluukan wa zuhdan wa taskiyatan waxa lagaaga baahan yahay inaad ka intilaaqdo kitaabka ilaahay iyo sunnaha rasuulka sala allahu alay wasalam waxaa hadaladiisi ka mid aha inuu yidhi man faaraqa daliila dalla ariiqa buu yidhi walaa daliila ila bima jaءa bihi rasuulu اllahi salى اllahu alay slam bal cibaarada u fiirsa ayuha akh ayatuha alukht man faaraqa daliil dalla ariiq qofkii daliilka ka taga ee ka ambada daliil min alkitaabi wasunna wuxuu sheekhu leeyahay dalla ariiq ariiqii buu ku habaabay daliilna waxa uun ah maa jaءa bihi rasuulu اllahi sal alay slam wixii nebigu sala اllahu alay slam ula yimid marka yani adkaar aan sharciyaysnayn ilahay ha ku xusnin salaado aan sharciyaysnayn ilaahay ha ku xusnin waa saasi waxaa kaloo uu yidhi sheekhu raximah اllahu tacaala famasaa'il الsuluuki min jinsi masaa'il اlcaqaa'idi wakuluhaa mansuusaة fi اlkitaabi wasunna waa cibaaro aad u culisyana famasaa'il الsuluuki min jinsi masaa'il اcaqaa'id masaaisha suluuga oo ah masaaishan aynu ka hadlinay cibaadada iyo camalka iyo magaranaysaa quluubta xaaladahooga waxa ay la mid yihiin min jinsi masaa'il اcaqaa'id masaaisha caqaa'idda dee caqaa'idda soo kitaabkii suna lagama qaato suluugaagii taskiyadaadiiyo waracaagiiyo suhdigaagana waanaad kitaabkii sunnahaad ka qaadatay buu sheekhu leeyahay wa kulluhaa mansuusatu fi lkitaabi wasunna labaduna masaa'isha suluuga iyo masaa'isha caqaa'iddu labaduba waxa ay ku qoran yihiin oo laga helayaa kitaabka ilaahay subxana wa tacaala iyo sunnaha rasuulka sala allahu alay slam qaacidada labaad ee uu ka intilaaqay waxa weeyaan inuu tilmaamay inuu camalku yahay hamarat alcilm alcamalu hamarat alcilm cilmiga midhihiisa ayaa camalkaa ah. ya ayuha aladiina aamanuu lima taquuluuna maa laa tafcaluun waa khatar weeyaan inuu qofku cilmi barto oo cilmigii uu ku camalfeli waayo waxaa dhibaato ah in nin caalimo oo kutubtii akhriyaya uu salaaddii subax aanu imanayn aanu magaranaysaa mustaxabaadkii aanu ku dadaalayn fadaa'ishii uu yaqaanay aanu ku camalfelayn laakiin fi lmuqaabil aynu aragno nin caamiyo oo aan axaadiisba xafidsanayn cilmi aan aqoon qur-aanka xitaa akhriskiisu uu ku adeeyey laakiin maqlay fadliga maalkii oo kale salaada jamaacada iyo soonka sunnaha iyo salaada sunnaha nebigaa samayn jiray nebigaana inagu dhiirigeliyey oo ku camal falaya ibnu taymiya raximah allahu tacaala hadalladiisi waxaa ka mid ahaa inuu yidhi man camila bima calim awrasahu allahu cilma maa laa yaclam ah, man camila bima calim qofkii ku camal fala wixii uu gartay ee uu yaqaano awrasahu اllahu cilma ma laa yaclam ilahi subxana wa tacaala wuxuu dhexalsiiyaa cilmi aanu aqoon buu dhexalsiiyaa bimacnaa camalkii weyaan intii siinaya allana jela wacala kitaabkiisa wuxuu ku yidhi waladiina اhtadow zaadahum huda waataahum taqwaahum qaala bacdu salaf ibnu taymiya ka soo naqilaya salafka qoloyin ka mida ah, oo yidhi eh, ina min aad samaynaysa xasanada waxaa ka mid a ah in xasano kale aad sii samaysid wa min cuquubati sayi'a sayi'ada uu qofku samaynaayo ciqaabteeda waxaa iran ka mida ah in qofku inuu sayi'a kale sii sameeyo bimacnaa markaad eh, aad camal fiican samayso abaalmarinta ilaahu ka abaalmarinayo waxaa ka mid ah in camal wanaagsanoo kale aad ka dambaysiisid cuquubada sayi'adana waxaa ka mid ah in sayi'aad kaloo fara badan aad sii samaysid qaacidada saddexaad ee uu ka inطilaaqay ibnu teymiya raximah اllahu tacaala iyana waa muhim oo ah in ibnu teymiya uu arkayay raximah اllahu tacaala in acmaasha quluubtu ay asal u tahay acmaasha acmaasha quluubtu ay asal u tahay acmaasha acmaasha jirhka iyo acdaada iyo jawaarixda bimacnaa haddii qalbigu uu saalix yahay acmaashiina waxay noqonaysaa jawaarixduna saalix bay noqonaysaa haddii qalbigu xun yahay acmaasha aad falaysa ee indhahaaga iyo dhegahaaga lugahaaga iyo afkaaga aad kaga hadlaysa ama aad ka samaynaysa jawaarixdu waa acmaal xun bay noqonaysaa wuxuuna asal u ah qaacidadaasi xadiiska nebiga sala allahu alay slam xadiiska bukhari muslim soo wariyeen min xadiisa nucmaan ibn bashir radi allahu tacala canhu nebigu sala allahu alayh wasalam uu yidhi alaa waina fi ljasadi mudqa إda صلxت صلx الجasد كله وإida فsdت فsd الجasد كله alا وhiy الqلب jirka waxa ku dhex jira waslad hiliba oo haddii ay hagaagto jirka intiisii kale wada hagaagaya haddii ay xumaato jirka intiisi kale wada xumaanaya alا وhiy الqلب mudqadaasi ama wasada hilibkiina waxaan ujeedaa yani waa maxay waxa weeyaan waa maalinka maanta ah qalbiga weeyaan marka qalbigu hadduu hagaago acmaashiisii ay hagaagto aqwaashiisii ay hagaagto jidhka intii kalena wuu islaaxinaya abu hureyre radi allahu tacala canhu ayaa waxa laga soo wariyey uu yidhi alqalbu malikun walacdaau junuuduhu alqalbu malikun walacdaau junuudah qalbigu waa boqor weeyaan waa hogaamiye acdaada jidhkuna inta kalena waa askartiisii oo isaga ayay dabagelayaan hadduu wanaag ku amro wanaag bay samaynayaan haddii xumaan ku amrana xumaan ayay ayay samaynayaan waay ibnu taymiya raximah allahu tacaala <clears throat> masaladaasi ayuha alikhwa alkhawaat isagoo sii ballaadhanaya uh, ayaa kitaabkiisa alfataawa oo taqaanaan fataawa ibnu taymiya waa toddobiyo soddon mujallad weeyaan marka mujaladka tobnaad ayaa wuxuu kaga hadlay uh, cilmu suluuguu kaga hadlay mujalad dhan buu kaga hadlay masaa'ishan tarbiyada iyo suluuga iyo axwaasha quluubta marka uh, muqadimada kitaabkiisaasi waan akhriyaya faa'ido badan baa ku jirta waxoogaa yaroan ka soo qaadanayo waxa uu yidhi kelimaadkan waa kelmadooyin gaagaaban oon kaga hadlaayo fii acmaali اlquluub camalada quluubta maaha camaladii bedanka ma aha iyo jawaarixda ma aha fii acmaali اlquluub baan kaga hadlaya buu yidhi alatii qad tusamى almaqaamaat wاlaxwaal oo mararka qaarkoodna ay dadka qaarkood ku magacaabaan almaqaamaat wاlaxwaal laakiin waa fii acmaali اlquluub waay wa hiya min usuul اddiin acmaasha qalbigu acmaasha qalbigu waxay ka mid tahay asalada diinta bal u fiirso iyo wa qawaacid diin iyo qawaacidda diinta acmaashaasi qalbiga ah maxaa ka mida mil maxabat illaahi wa rasuulihi in ilahay rasuulkiisa la jeclaado waa camal qalbiga weeyaan watawakuli cala allahi in ilaahay subxana wa tacaala la tala saarto wa ikhlaasi diini lah in ilaahay diinta loo gaar yeelo washukri lah in ilaahay subxana wa tacaala loo shukri noqo waasabr calaa xukmihi in xukunka ilahay lagu sabro wاlkhawf minhu in ilaahay laga cabsado waraja ilah in alle la rajeeyo acmaashaasi waa acmaal qalbiya weeyaan acmaal qalbiya marka acmaashaasi ayaan kaga hadlayaa buu yidhi in kitaabkan taasi waa masalada ugu horaysa masalada labaad ee uu yidhi waxay tahay faaqulu hadihi اlacmaal jamiicuha waajibun calى jamiici اlkhalqi biitifaaqi a'imat اddiin acmaashaasi qalbigeen soo tilmaamay dhammaantood dadka waajib ayay ku tahay biitifaaqi a'imati اdiin sida a'immada diintu ay isku waafaqeen taasina waa masalada labaad oo a'immadii diinta ayaa isku waafaqday in acmaashaasi qalbigii ay waajib dadka ku tahay dee salaaddii iyo soonkii waajib ay kugu yihiin waa acmaal badaniya inaad zinadii ka tagto inaad muusikii dhegaysan inaad gabadhii xijaabato inuu ninkii garhkii la baxo khamiiskiisa surwaalkiisa uu gaabiyo in waalidka loo ixsaan falo in maalinka maanta dadka biniaadamiga aan la dhibin in zakadii la bixiyo in xajkii la xajiyo acmaashaasi jawaarixdu siday waajib kuugu tahay ayuu sheekh اlislaam ibnu taymiya raximah اllahu tacala uu leeyahay wa acmaali اlquluub acmaasha qalbiguna sidaasi ayay qofkii bini aadamkaa waajib ugu tahay masalada saddexaad ee uu xalkan uu ka bidhaamiyey sheekhu raximah اllahu tacala waxa weeyaan inuu yidhi wاnnaasu fiiha ثalaaثu darajaatin kama hum fii acmaali اlabdaan dadka bini aadmiguna acmaasha qalbiga waxay u qaybsamaan saddex kooxood bay u qaybsamaan sida ay acmaasha badankaba iyo jawaarixda ee jidhka laga sameeyaba ay saddex kooxood u yihiin saddexdaa kooxood waa kuwii ilaahay subxana wa tacaala eh, uu ku sheegay suurat eh, faatir wuxuu yidhi waa daalimun linafsihi mid nafsiisa dulmiyey waa oo ka naftiisa dulmiyey waa ayo waa qof mumin ka tegey in wixii muxaramaadkaana ku dhacay kaasi waa aalim naftiisiibuu dulmiyey muxuu ku dulmiyey waajibaadkii u ka tegey iyo muxaramaadkii oo ku dhacay wa muqtasid ku isaguu dhexdhexaystay oo muxuu yahay waajibaadkiina wuu la yimid muxaramaadkiina wuu ka fogaaday qolada ugu sarraysaa waa saabiqun bilkhayraat saabiqun bilkhayraat waa qof intii awooddiisa ahayd ee istiaacadiisa ahayd la yimid awaamirtii ilaahay amray iyo waxyaabihi mustaxabaadka ahaa isla markaana ka fogaaday muxaramaadkii iyo makruuhaadkiina ka fogaaday uma awrasna alkitaaba aladiina istafayna min cibaadina faminhum ظaalimun linafsih waminhum muqtasid waminhum saabiqun bilkhayraat waxa weeyaan biidn illah kaasi waxa weeyaan masaladaasi saas u bayaamiyey markuu sheekh islam ibnu taymiya raximah اllahu tacaala uu ka hadlayey masalada ah in acmaal اlquluub waxaa kaloo uu ka hadlay cudurada qalbiga cudurada qalbiga iyo waxyaabaha lagu daweynayo ee cudurada qalbiga wuxuu yidhi waa khatar bay qalbiga ku yihiin mararka qaarkood waa dili karaan qalbi oo qalbigii meyid bay ka dhigi karaan ama wuxuu ka dhigi karaa qalbigii qalbi mariida oo cudur ku dhacay oo jira ayaa haysa waxaa ka mida buu yidhi sida cudurka xasadka walciyaadu billaah kibirka caashaqa oo qofku wax xaaraan kaha u caashaqo dulmiga waxyaabahaasoo dhami waa acmaal qofka bini'aadmiga yani khatar ku keeni karta oo baabi'in karta ayuha alikhwa walakhawaat ayib <clears throat> waxaa taa soo raacda inaynu wax ka nidhaahno in mas'alo muhima oo sheekh اlislam ibnu taymiya raximah اllahu tacaala uu ka hadlay masaladaasi waa masalada dikr اllah dikriga ilahay ayuha اlkhوa akhawaat in alla la xuso waa masalo qofka muminka aanu ka maarmayn alaa bidikri اllahi taطmaئinu اlquluub dikriga ilaahay quluubta ayaa ku xasishaa saxaabigii nebiga u yimid salى الlahu alay slam ee dardaaranka weydiistay nebigu wuxuu ku yidhi laa yazaalu lisaanuka raطban min dikri اllah marka in dikriga ilahay la laazimo waa xayaat اlquluub weeyaan oo waxa qalbiga jilciya raaxada iyo sacaadadana qalbiga u keena ayuha اlإkhوة واlkhawat haddaba sheekh اlislam ibnu taymiya raximah اllahu tacala seebuu dikriga ilaahay u arkayy wuxuu u arkayay raximah اllahu tacaala in qofka bini'aadmigii ee mu'minkii muslimkii aanu dikriga ilaahay ka maarmi karayn sida kalluunka ama malaygu aanu uga maarmin biyaha cibaarad cajiiba ayaa yidhi oo wuxuu yidhi raximah اllahu tacaala wاdikru lilqalbi kalmaai liلsamaki wاdikru lilqalbi kalmaai liلsamaki fakayfa yakunu xaalu الsamaki إida faaraqa اlma الذikru lilqalbi kalmaai lisamak qalbiga qofka biniaadamka wuxuu dikriga ilaahay ugu baahan yahay sida kalluunku ugu baahan yahay biyaha sideebaa xaaladda kalluunku ay noqonaysaa haddii kalluunkii addiiya aad ka dhex saartid waa dhimanaya qalbiga qofka biniaadamku ilaa hada alxad ayuu ugu baahan yahay inuu ilaahay se xuso subxaana allah alxamdu lilah walaa ilaha illa allah wallahu akbar subxan allahi bixamdih subxaan allahi alcaiim ku mashquulo xayaatadiisa dikriga ilah ibnu taymiya raximah allahu tacaala camaliyan ayuu taa u tarjumay oo waxaa la yidhi wuxuu xusi jiray ilaahay subxaana wa tacaala mar walba mar walba ilahay u xusi jiray intuu kari karaayo bal waxaa laga soo wariyey raximah allahu tacaala uu yidhi dikriga ilaahay waxaan ka aamusaa oo keliya mar aan isleeyay u naso maaha inaan ka tegaayo dikrigii ilaahay istijmaam iyo raaxo aan qaadanaya aawadeed ayuun baan u joojiyaa dikriga ilaahay si aan haddana aan marlabaadan u bilaabo laakiin dikriga ilaahay kama tago ardaygiisii <clears throat> cafan ibnuاlqayim raximah اllahu tacaala ayaa waxa uu yidhi wa kaana yaquulu fii sujuudihi wa huwa maxbuusun allahuma acinnii calaa dikrika wa shukrika wa xusni cibaadatika maa shaa allah isagoo jeelka ku jira markuu xidhnaa marar badan baa la xidhay ugu dambayntiina uu ku dhintay jeelka raximah اllahu tacaala wuxuu ihi wa kaana yaquulu fii sujuudihi wa maxbuus isagoo jeelka ku jira markuu sujuudsan yahay wuxuu ku celcelin jiray maa shaa allah dikrigaasi allahuma acnii calaa dikrig ilaahu igu caawi dikrigaaga wa tawfiiqi sii acnii calaa dikrig wa shukrig iyo shukrinaqaaga wa xusni cibaadatig iyo cibaado si wanaagsan oon kugu cibaadaysto ilaah igu caawi bimacnaa ibnu taymiya raximah allahu tacala isagoo arkayay in dikrigu uu yahay wax iyo quud aanu qofka muminka aanu ka maarmayn hadduu joojiyana u dhacayo oo quwadiisii uu waayayo ayaa haddana wuxuu arkayey qofku wuxuu u baahan yahay inuu ilaahay baryo qofka la waafajiyey waa qofka ilaahay waafajiyey marka cibaadada waxaad u baahantay inaad alla barido inuu ku waafajiyo allahuma cini calaa dikrig wa shukrig wa xusni cibaadatig waxa allahu tacaala sida ardaydiisi ay ka soo wariyeen ibnuqayimyo salaada subax markuu tukado ayuu fadhiisan jiray dikriga ilahay buu fadhiisan jiray ilaa cadceedu ay kor usoo baxayso mararka qaarkood markuu dikriga ilahi subxana wa tacala ku jiro samadu sida aweegi jiray iyadoo aad mooddo inuu wax fiirsanayo kale eh, alimaam dahib raximah allahu tacaala ayaa waxa uu yidhi ibnu taymiya wuxuu lahaa awraad usicaji uu aad ugu dhegsanaan jiray si cajiibana uu akhrisan jiray marka ayrikhul akhawaat yani waad arkaysaa yani siduu ahaa raximah اllahu tacala iyo siduu dikriga ilaahay uu ku ahaa wuxuu ibnu taymiya raximah اllahu tacaala mar walba muujin jiray inuu ilahay u baahan yahay iyadoo cilmigaa ah faraha badan iyo cibaadadaa ilaahay siiyey haddana wuxuu muujin jiray in uu ilaahay subxaanaه wa tacaala uu baahan yahy wuxuu odhan jiray sida ibn اlqayim raximah اllahu tacala kaga soo warinayo yani fi madaarij saalikiin laysa lii shay walaysa minii shay buu odhan jiray raximah اllahu tacala waxaan leeyahay iyo wax anuu iga yimid oon sheeganaya ma jirto ilaahay baan u baahanay siday selafka odhan jireen masaakiin naakulu arsaaqana wanantadiru aajaalana saasay selafka odhan jireen masaakiin dad masaakiin aanu nahay naakulu arsaaqana wixii risqa ilahayna siiye waa iska cunnaa laakiin waa maxay nihaayadu wanantadiru aajaalana naftana markuu ilaahay qaadanayo ayuun baanu sugaynaa bimacnaa qofka muminkii yani laa xawla walaa quwata ila biاllah saasuu ictiraafaya oo uu tusayaa cid walba inuu ilaahay mar walba u baahan yahay wuxuu yidhi raximah اllahu tacala isagoo tilmaamayo siduu u muujin jiray baahida iyo faqriga uu ilaahay u qabo ayaa wuxuu yidhi rubama طaalactu calى اlaaya اlwaaxida naxو miئa tafsiir aayad aan fahmigeega sidii loo baahnaa aanu fahmi waayey yani aawadeed ayaa waxaan akhrisan jiray boqol tafsiir oo aayaddaa ka hadlaya naxw mia tafsir aayad keliya ayaa tafsiirkeyga wuxuu ka akhriyayaa boqol kitaab buu ku akhriyayaa ma akhriskuu ku koobnaan jiray ma aha ilaahay buu leexan jiray suma as'al اllaha alfahm yaa mucallima aadama waibraahiim callimnii buu odhan jiray juhdigii wuu la yimid oo boqol tafsiir buu aayad keliya ka akhriyey lakiin fi nihaaya waxa weeyaan ilaahay buu noqonayaa ilaahay baa fahmiga bixiya ilaahay baa cilmiga bixiya cilmigana waa risq sida maalka iyo xooluhuba risqu u yahay marka isagoo dadaalay ayaa haddana ilahay buu subxana wa tacaala barya uu leeyahay as'al اllaha alfahm ilahay baan fahm weydiistaa oo waxaan idhaahdaa yaa mucalima aadama waibraahim callimnii baan ohan jiri bal wuxuu yidhi wkuntu adhabu ilى almasaajid almahjuura kuntu adhabu ilى اlmasaajid اlmahjuura masaajidda gabowday ee cidba aan ku tukan ee cidlada ah ayaan tegi jiray markaan wax fahmi waayo dabeetana wejigayga ayaan camuudda sidaa u saari jiray markaasaan odhan jiray buu yidhi as'al اllaha tacaala anoo ilaahay fahmi weydiisanaya yaa mucalima ibraahim fahimnii ilaahi nebi ibraahim waxbarayow anigan ifahmsii aliftiqaar inuu faqiir u yahay ilaahay u baahan yahy bal wuxuu yidhi raximah اllahu tacala on taarikhdiisa ka akhriyey iyo manaaqibtiisa mararka qaarkood markay mas'ala igu adkaato kuntu astakfiru اllaha alfa mara mas'ale igu adkaatoon fahm waaye aawadeed ayaa ilaahay waxaan istikfaarsan jiray u istikfaarsan jiray alf mara maaha boqol maaha laba boqol maaha saddex boqol maaha kun jeer baan ilahay istikfaar weydiisan jiray markaasaa masalada la ii furi jiray oo ilahay fatxu isiin jiray marka waxaa taasi ay ku tilmaamaysa akhil akhawaat siduu sheekhu raximah اllahu tacaala uu yani u ahaa nin ilaahay ku xidhan oo ilaahay u baahan qofka muuminkana ayuhalkhw alakhawaad waxaa looga baahan yahy yani macaanida aynu baahannay maanta inay nolosheenna dib ugu soo dabaalno waa kuwaa weeyaan inaynu foqoro inaynu masaakiin nahay inaynu ilaahay u baahannay haddaad caafimaad doonayso ilaahay bari haddaad caruur doonayso ilaahay bari haddaad maal doonayso ilaahay bari haddaad asturaad doonayso ilaahay bari haddii aad salaax doonayso ilaahay bari hadday cibaadadu kugu adkaatay oo salaad subxaanadu kacayn qur'aankii kugu adayg oonad akhrisanayn soomkii sunnaha kugu adegyahay ilaahay bari waa arsaaq weeyaan oo ilahay u istikfaarso ibnu taymiya raximah allahu tacaala arrimaha kale noloshiisa aad iyo aad ugu weynaa dabcan yani wuxuu ahaa nin mar walba ilaahay ku xidhan raximah allahu tacaala oo qalbigiisu ilaahay ku xidhan yahay kolkaasi wuxuu arkayey ibnu teymiye raximah اllahu tacaala in cibaadada ilaahay ay tahay kanziga sacaadada laga helo waa kii lahaa man araada sacaada alabadiya qofka sacaadada abadiga adduuniya aakhiraba haddaad sacaado abadiya doonaysid wuxuu yidhi cibaadada ilaahay laazim buu yidhi cibaadada ilaahay subxana wa tacaala laazim waxaa kaloo uu yidhi طaacaة اllahi qطb sacaada طaacada ilaahay waa meesha ay yani aladii calayhi yaduur waa meesha ay yani ay ku dul wareegeyso haddii aad doonayso sacaado daacada ilaahay ku dul wareeg waa quطbu sacaada buu yidhi طaacaة اllah quطbu sacaada wman araada sacaada alabadiya qofkii sacaado abadiya addunya aakhira doonaya waa inuu laazimo alcubuudiya ilahay addoon noqoto ilahay sujuud ilaahay adeec ilaahay raaligeli meeshuu ilaahay kaa doonaayo wakhtigu kaa doonaayo joog meeshuu ilaahay aanu kaa rabin haystaagin ilaahayuuna kugu arkin adigoo samaynaya ficil aanu raalli ka hayn ama jooga meel aanu raalli kaagahayn hayn cubudiyada xaqiiji cubudiyada maqaam alcubuudiya waxa weeyaan waa waa maqaam weyn weeyaan fi dunya walaaakhira adduunye aakhiraba waa maqaam weyn oo loo baahanya in loo tartamo idaa ra'ayta rajula yunaafisuka fi dunya fanaafisu fi laakhira saasay odhan jireen salafkii haddaad aragto nin adduunyo ka guri fiicanay waa aduu aakhiro kula bartan waxay salafku odhan jireen haddaad kari karto in cidna ilaahay aanay kaaga dheereen ilahay u dheere oo maxay ugu dheere ilaahay ilahay maxaa loogu dheere maxaa loogu bartamaya xagga ilahay daar alaakhira oo acmaasha iyo iimaanka weeyaan ibnu taymiya raximah allahu tacaala ayuha alikhwa alakhawaat isagoo ka sii hadlaya sacaadada laga helayo cubuudiyada waayo waxa weeyaan sacaadadu maaha jamcu maalin ah, xoole adduunyada la urursado sacaadada laguma helo liibaanta ah, faraxa adduunyada iyo faraxa aakhira labadaba waxaa lagu helaa in ilaahay laisku dhiibo dad baa mooday in sacaadada lagu helo xoolo lakiin maxay ku dembeeyeen intixaar iyo suusaar bay ku dembeeyeen <laughs> saas wey dad baa mooday in sacaadada lagu helo nolol barwaaqo adduunya lagu noolaado laakiin waxa weyan way ka quusteen ayuha alikhwa alakhawaat bini-aadmiga mushkiladda maanta haysataa yabxaثuuna can الsacaada sacaado iyo liibaan iyo success ayay ayay baarayaan laakiin waa waayeen qaar baa aflaamun daawanaya qaar baa laabtobkooga iyo selfonkoogu wax walba kala wanaagsan yihin oy ku mashquuleen oo intaa ay sifeynayaan oo intaa ay nadiifinayaan qaar baa moodin sacaadada gaari laga helo qaar baa moodin sacaadada madaxnimo laga helo laa abadan low calima almuluuku wabna almuluuk buu yidhi waa ibraahim nadham saahidkii weynaa ee caabidka ahaa haddee boqorada iyo caruurtu boqorradu ay og yihiin maa naxnu fiihi min asacaada sacaadadaanu ku dhex noolnahay hadday boqorada iyo caruurta boqoradu ay og yihiin waxa weeyaan waynala dagaalami lahaayeenoo sayfay noo soo qaadan lahaayeen si ay nooga qaataan kelmaddaa wuxuu yidhi isagoo webiga bakhdad eh, in ag fadhiya oo qidcatu khubsin eh, roodhi ayuu haystay xabad roodhiya uu cunaayey biyaha webigana uu ku cabaayey intaasoo dibada ka hay markiis horena wuxu ahaa amiir buu ahaa lakiin uu ka tego islaamnimuu doortay waa kii zaahidka noqdee maanta yani yudra bihi اlmaثl fi الzuhd wاlcibaada isagoo adduunyada ka haysta roodhida iyo biyaha webiga uu ku liqaayo ayuu ibraahim ibn adham raximah اllahu tacala u lahaa low calima اlmuluku وabnaء اlmuluk ma naxnu fiihi min asacaada dagaal bay nagu soo qaadi lahaayeen haddaba ibnu taymiya raximah اllahu tacala sacaadadaasi aan hadal lagu fahmayn lan haddii maanta aan ku idhaahdo in qof aan weligii malab dhadhamin malab aan dhadhamin haddaad tiraa malabka u sharax ood ku tiraahdo culimmadaa misaalkaa bixiyey sheekh cabdullahi cazam raxmatullahi aleyh ayaan ka maqlay misaalkaasi haddaad tiraa qof malab u sharax ee aad tiraa malabkani waa sidaa waa sida dee malab weligiima muu dhadhamin laakiin waad u dhoweyn karta waxad ohan kartaa waa sonkortoo kale macaankiisa laakiin si uu malabku siduu yahay uu u dhadhamiyo waa inaad malqaacad malabkuu qaado aad afka u geliso oo u dhahamiyo si macaanka u dhahamiyo sacaadada cubuudiyada ilaahay laga helaayo iyo aacada ilaahay iyo tahajudka iyo soonka iyo tilaawada waxa weeyaan waa mid aad u baahantay inaad adugu aad dhex gasho si aad macaankaasi aad u hesho ibnu taymiya wuxu ui allahu tacaala ina fi dunya janna man lam yadkhulha lam yadkhul jannata alaakhira adduunyadan jannaa ku taalla qofkii aan jannadaa gelini jannada adduunyada waa maxay waa macrifada ilahay inuu qofku ilaahay sabarto subxana wa tacaala in qofku uu ilaahay caabudo weliba uu ku raaxaysto cibaadada ilaahay arixnaa biha yaa bilaal nebigu odhan jiray bilaaloo noogu raaxee salaadda noogu raaxee maanta dad baa odhanaya salaadda nooga raaxee sheekh eh, kashka raximah allahu tacala ayaa markuu mararka qaarkood baa wuxuu odhan jiray waan maqlay beri hore weeyaan raxmat ullahi caleyh sheekh caalimuu ahaa isagoo sujuusanna wuu dhintay raxmat ullahi caleyh nebigu wuxuu odhan jiray arixnaa biha ya bilaal bilaalow salaadda noogu raaxee raaxa salaaddii laga helaya laakiin kuwa maanta noola xodhanayaan salaadda nooga raaxee soomaalida qaar baa idhahda waanu iska rida maxaa iska ridi ma kiitaalno iyo jawaano dusha kaa saaran ba salaadda waa in lagu raaxaysto sala allahu alay wasalamna qurata caynhi waxaa looga dhigay salaadda marka ibnu temiye jannada adduunyada uu ku hadlayaa waa taa weeyaan ina fi dunya janna man lam yadkhulha lam yadkhul jannata alaakhira Eh, jannadaasi adduunyada qofka aan gelin jannada aakhira geli maayo selafka kuwo ka mid ah aya waxay idhahdeen masaakiinu ahli dunyaa ah, dadka eh, ahlu waa masaakiin weeyaan kharajuu minha wamaa daaquu aطyaba maa fiiha dadkan ahl addunyihii lacagta iyo dumarka iyo adduunyada iyo dhadhalaalkeyga iyo dahabkeyga raaxada ka baaranaya waxay adduunyada ka tegeen iyagoon dhadhamin wixii adduunyada ugu wanaagsanaa ee ugu macaanaa raaxada addunyada tii ugu weyneed iyagoon dhadhamin bay ka tegeen maxaa ugu wanaagsan raaxada addunyada saa wuxuu ku jawaabay uu yidhi raximah allahu tacaala waa rajul min asalaf xub اllahi washawqu ilaa liqaa'ihi waa ilaahay jacaylkiisa iyo in loo muraaqoodo la doono la higsado in ilaahay lala kulmo bal ayo ikhwa alakhawaat salafka qolayin ka mid a ah waxay dhahdeen wallaahi ma taabat iddunya ila bixubihi wاshawqi ilى liqaa'ihi wma taabat اljannatu ila biru'yati wajhi اlkariim subxana wa tacala waa salafka qolooyin ka mid ah adduunyada wanaaggeegu ma dhammaystirnaa ila bixubihi bixub illahi tabaaraka wa tacaala wاladiina aamanuu ashaddu xuba lilah adduunyada macaankeegii raaxadeedu ma dhammaystirnaa haddaan ilaah la jeclayn oon la tamaniyeyn oon la rabin oon la doonayn oo nafta aan lagu jirabayn oo nafta aan lagu daalinayn sidii loo heli lahaa la kulanka ilahay loola kulmaayo iyo maalinka maalinta qiyaamaha taasaa qofka muminkaa wada quwatu dafciga enforcement bay mar walba kugu samaynaysaa ma nasanaysid ma daalaysid jirkan waxaad garanaysaa inuu maalin dhiman doono jirkan haddaba ku daali si aad ilahay ula kulmi lahayd eed wejigiisa subxaana watacaala fii jannaati cadn firdows alaclaa aad ugu arki lahayd aakhirana naciimkeygu taam maaha bay yidhahdeen haddaan wejiga ilahay la arkayn naciimka jannada yaalla kul maa fiiha xuracaynteeda daaraheega webiyadeeda malabkeega khamrigeega dahabkeega fidadeeda taa maaha naciimka jannadu haddaan ilahay wejigiisa waana waxau nicmo ahlu jannaha la siiyo ta ugu weyn weeyaan ayuha alikhwa alkhawat sidaa aawadeed ayaa qofka muminka aanu marnaba ka maarmayn in qalbigiisu ilaahay uu ku xidhmo ibnu taymiya raximah allahu tacaala taasi ayuu arkayey oo waxa uu yidhi almaxbuusu man xubisa qalbuhu can rabbihi wاlma'suuru man asarahu hawaah almaxbuusu man xubisa qalbuhu can rabbih qofka xabsiga ku jira jeelka ku jira waa qofka qalbigiisa ilaahay laga xabisay maaha qofka jeel ku jira maaha in qofka xaqiiq ahaan in la xabisay maaha ee waxa weeyaan waa qofka qalbigiisa laga xidhay ee laga xabisay rabbigii qofka la qafaashina waa qofka ay hawadiisu ay qafaalato sheekh ibnu taymiya raximah allahu tacaala wuxuu arkayay in istiqaamada diinta ilaahay lagu sugnaanaya ay tahay karaamada ugu weyn ee ilahay qofka muminka u siinayo min wuxuu yidhi raximah allahu tacaala min acdami alkaraama karaamada ugu weyn ee karaamooyinka ilaahay siiyo dadka qofka bini'aadmiga wuxuu yidhi acdamu alkaraamati luzuumu اlistiqaama acdamu alkaraama ilahay owladiisa saalixiinta sida ay culimmadu sheegeen aلطaxaawi raximah اllahu tacala caqiidadooda karaamaat اlawliya waynu rumaysannay soo maha lakin ibnu taymiya wuxuu leeyahay acdamu اlkaraama luzuumu اlistiqaama karaamo ugu weyn ood heshaa waa maxay waa in ilaahay subxana wa tacala kugu arsaaqo inaad diintiisa aad ku toosnaato oonad maalinna aanad diinta gelin maalina aanad ka bixin maalin baad saa tukanaysa maalin ma aha wacbudu rabbaka xataa yaأtiyaka alyaqiin intay walyaqiinu hunaa waxa weyan waa almowt wacbud rabbaka xataa yaatiyaka alyaqiin yani almowt ilaa intay dhimashadu ku imanayso ilahay caabud ha ka daalin cibaadada ilahi subxana wa tacala إن الذين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 cabsan bal wuxuu tilmaamay oo uu yidhi lan yakhaafa arajulu hayra allahi ila limaradin fii qalbihi lan yakhaafa arajulu hayra allahi ila limaradin fii qalbihi qofku wuxuu ka cabsadaa ilaahay hayrkii cudur qalbigiisa ku jiro aawadeed un weeyaan maxaa kuu kalifaaya inaad nin boqora iyo nin madaxa iyo qof bilaaadamino saadoo kala sagaal bilood ku dhashay oo musqusha gelaya inaad ka cabsato oonid ilahay ka cabsan lan yakhaafa arajulu hayra allahi ila limaradin fii qalbihi marka haddii qalbiga aad saxdo oo qalbigaagu ilaahay subxaana wa tacaala uu ku xidhmo waxa weeyaan waxaad noqonaysaa qof aan bil'aadmiga aan ka cabsan a'immadii iyo culimadii islaamka mid ka mid ah ayaa maalin baa nin madaxa ayaa lasoo hor fadhiisiyey marka baryaha horena waxa weya sayf baa dadka qoorta lagaga jiri jiray isagiiyo sheekh kaloo ay saaxiib ahaayeen kolkaasaa ninkii madaxda ahaa buu si yani ah, amarahu bilmacruuf nahaa can ilmunkar sidii aanu jirinba markaa saaxiibkiisii la fadhiyey ayaa wuxu dharkaygii baan urursaday buu yidhi dharkaygii ayaan isku ururiyey waxaan ka cabsaday buu yidhi langoor ninkan eh, amiirka iyo ninka madaxda sidan ula hadlayaa goodhow in loo yeedho ninkii dadka qoorta ka goyn jiray oo qoorta laga goy dabeetna dhiiggiisu uu dharkayga kusoo daato dharkayga maan ursay si dhiiggiisu aanu dharkayga igu daadin waxba lama dilin waana la sii daayay markaan dibadda u baxnay ayaan ku yidhi yaa sheekh seebaad ninka madaxda maanad ka cabsan iyadoo seeftii lagu ag wuxuu yidhi waxaan xusuustay cadamada ilaahay buu yidhi iyo jalaalkiisa allahu jalla wacala anuu hor ninkaa madaxdaa ayaa waxaan ka fakiray ilaahay subxana wa tacaala weynidiisa ayaa qalbigay ku dhacday dabeetna wuxuu ila mid noqday sidii bisad mukulaalo kale ayuu ila mid noqday bushi laa yakhaafu rajulu aw lan yakhaafa arajulu hayr allah ila limaradin fii qalbihi saas weeyaan wuxuu qofku ka cabsadaa dadka bini aadamigaa marka cabsida ilahay qalbigiisa ay ka baxdo shekh islam ibn tayim raximah allahu tacaala ayaa almelik naasir ayaa maalin buu majliskiisa ayuu joogay dad kalena waa joogeen marka ninkan baa almelik naasir ayaa wuxuu arkay shekh islam ibn taymiya raximah allahu tacaala inuu atbaac badan yeeshay oy dadkii ay raaceen markaasaa wuxuu ku yidhi samictu ana الnaasa aطaacuuka وأnaka tufakiru fi اlxusuuli calى اlmulk buu yidhi ibnu taymiyaw inii samictu ana الnaasa aطaacuuka inay dadkii ku aطeeceenoo ay dadku ku maqlaanoo atbaac badan aad yeelatay ayaan maqlay si sarbey buu la hadlayaa wa anta tufakiru fi اlxusuuli cala اlmulk adigu waxaad ka fakeraysaa inaad boqornimada aad qaadato dadkan ku adeecee atbaacdaada ah aad magaranaysaa aad nagu soo kiciso ibnu taymiya raximah allahu tacaala intuu codkiisu kor u qaaday siday dadku wada maqlaan ayaa wuxuu yidhi ana afcalu dalik manaa saa sameeyo boqornimo ku fikiraaya oo muslimiinta atbaacdayda ean diinta baraayo kaga faa'idaysanayo inaan boqornimada kaaga qaato wallaahi ina mulkaka laa yusaawi cindii filsan wallahi ina mulkaka laa yusaawi cindii filsan boqornimadaadana sheeganaysaa agtayda ugama dhiganta filis waa gambo santi weeyaan lacagtata ugu yar qiimo agtayda kuma laha ibnu taymiya raximah allahu tacala ayuha lakwa akhawaat waxaa kaloo iyana in aan la hilmaamayn qofku markuu darajadaa weyn uu gaadho ee cibaadada iyo diinta iyo islaamnimada uu heerkaasna uu ka gaadho ee uu ilaahay isku dhiibo ee uu yaqiin u yeesho waxaa imanaysa inuu dadka kale ahar ku yeesho الذahب raximah الlahu taعala ee shekh islam ibnu taymiya tilmaamay oo wuxuu yidhi lam ara milah lam ara mi lam ara miثlah fii ibtihaalihi wa اstigaaثatihi wa tawajuhihi wax sheekh اlislaam lamida ma arag buu yidhi fii ibtihaalihi wa اstigaaثatihi wa tawajuhihi si markuu ducaysanayo iyo markuu ilahay baryaayo iyo sidii ilaahay wax uga dalbaayo ee istiqaasada isticaanada ula imanaayo iyo sida qalbigiisu ugu jihaysan yahay xagga alleh iyo raaligelintiisa iyo طalabu اlaakhira taqarub ilayhi bima yuxibuhu wayardaah subxaanaه wa tacaala cid lamida ma arag marka shucaacaasi qofkaa saalixa uu ka soo baxaya wuxuu ta'siir ku yeelanayaa bay'ada ku hareeraysan ayuu ta'siir xooga uu ku yeelanayaa ardadiisa atbaacdiisa iyo dadka yaqaana ibnu taymiya raximah allahu tacala saasoo kale ayuu ahaa ibnulqayim oo ardaygiisii ahaa ayaa waxa uu yidhi dabcan ibnu taymiya saan idinku sheegay ayuha ikhwa akhawaat taarikhdiisana laga yaaba inaad ku taqaanaan raximah allahu tacaala marar badan baa la xidhay khusuum badan buu lahaa ama dadka ay caqiida isku khilaafsanaayeen ama qolayin ay madhabkiiyo masaa'il fiqiya in lagu dhibay in badan buu jeelka galay haddana ka soo baxay ugu dambayntiina fii sijni qalca ayuu ku dhintay ardaydiisna waa la dhigi jiray marka ibnuqayim raximah allahu tacaala ayaa waxa uu yidhi kunna ida ishtadda bina alamr wasaa'at mina adunuun wadaaqat bina alardu nadhabu ilayhi buu yidhi marka arrinku nagu adkaado ishtadda bina alamr wasa'at mina adunuun manuhuna naga xumaado wadaaqat bina alard adduunyaduna ay cidhiiri nagu noqoto ayaa isagaan u tegi jirnay buu yidhi raxmat ullahi calayh markaanu aragno in hadalkiisa maqalno quwada iimaankiisa iyo magaranaysaa yaqiintiisa iyo tumu'nadiisa ayaa wuxuu yidhi فيذهب dalika كله wixii cabsidii iyo karkii nahayey oo dhan baa naga tegi jiray markaanu shekh islam ibnu taymiya raximah allahu tacaala aanu aragno eanu hadalkiisa maqalno wayanqalibu inshiraaxan wa quwatan wa yaqiinan wa طuma'niina cabsidii nagu jirtay maxay isku bedeli jirtay markaan isagoo u tagno inshiraaxan ilahay qalbigna sadrigii qalbigna waa sicin jiray wa quwatan iyo xoog quwa fi اddiin quwa fi اliimaan quwa fi اlitibaac wa yaqiinan iyo yaqiin in ilahi subxana wa tacaala uu addoomihiisa saalixiinta u nusraynayo iyo tuma'niino iyo xasilooni nagu soo degtaa waxaa la sheegay shekh islam ibn taymiya raximah allahu tacaala maruu ku xidhnaa eh, jeelka magaalada iskandariya ee masar ayaa markuu jeelkii galay ayaa jeelka waxaa ka buuxay dee dad mujrimiina qaar xashad lagu soo xidhay qaar sariqa lagu soo xidhay aw dee dad mujrimiina yo ka buuxo xitaa qaarkood aanay tukanayn markuu galay jeelkii ayaa wuxuu ku bilaabay alamr macruuf anahy can munkar buu ku bilaabay ah, weysadii buu baray salaadii buu baray usuushii caqiidada ayuu baray dadkii criminalska jeelka kula jiray ayaa way isbedeleen saalixiin bay noqdeen isagii bay jeclaadeen waxaa lagu leeyahy mararka qaarkood dadkii mujrimiinta ahaa ee sheekha ku ta'asiro ee isbedeley ayaa marka muddadii jeelkiisu markay dhamaatay la iraa bax ayaa wuxu jiray bixi maayo sheekhaan jeelkala joogiya بمعنى يفضل أن يكون مع مع الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في السجن wuxuu ka fadli taasuu ka dooranaya inuu dibadda u baxo saasi aawada ayaa ayoolakhowl akhawaat yacni aqoonta oo keliya iyo mutuunta oo la xafido iyo fiqiga oo la bartaa ta'siir kaamila dadka kuma samayso laakiin culimmada isbeddelka keena ee muxiidka iyo saaxada ay ku nool yihiin ta'siirka iimaaniga ah iyo ruuxaaniga ah ku sameeyaa ee takyiirkaa la yimaada waa culimmada rabbaaniyiinta ah ee cibaadada badan ee iimaaniyaadka badan ee yaqiinta badan ilaahun ka cabsada diintoodana aan marna ka tanaasulin ee islaamnimada ku adkaysta noloshoodana ilaahay subxana wa tacaala u dhiiba ugu dambayntii ayuha ikhwa akhawaat waxaan kusoo gebagabeynayaa shekh islam ibnu taymiya raximah allahu tacaala eh, markii eh, uu jeelka la geliyey ugu dambayntii intii aanu dhiman isagoo jeelka ku jira ayaa kutubtiisi baa laga qaaday ibn cabdilhaadi ardaygiisi baa ka sheekeynaya markii kutubtiisii laga qaaday ayaa haddana wuxuu bilaabay inuu dhuxul wax ku qoro gidaarada aduu cumuuman markuu waayey kitaab akhriyo iyo wuxuu qoro uu ku qoro ayaa waxa weeyaan waxa ibn cabdilhaadi uu yidhi faaqbala cala alcibaadati wاltahajudi wاldikri wاltilaawa xata ataahu اlyaqiin wuxuu qaabilay oo markii kutubtii laga qaaday waa fursad uu ilaahay siiyey wuxuu isku mashquuliyey inuu ilahay subxana wa tacaala caabudo inuu tahajud iyo qiyaam اleyl inuu dikriga ilaahay uu ku mashquulo iyo inuu salaado badan tukado waxaa la yidhi raximah اllahu tacaala jeelka wuxuu ku dhameeyey koob iyo siddeetan jeer buu qur-aanka ku dhameeyey intii aan u dhiman koob iyo siddeetan jeer ayuu qur-aanka khatimay aayaddii ugu dambeysay ee ibnu taymiya raximah allahu tacala uu akhriyey intii aan u dhiman waxay ahayd aayadda ugu dambaysa suuraة alqamr qowl اllahi tacaala ina almuttaqiina fii jannaati wanahr fii maqcdi صidqi cinda malikin muqtadir fafaadat ruuxuhu ilى baari'iha subxaanaه wa tacala raximah اllahu radia allahu canhu aayaddaasi ayuu ku khatimay maalin walbana waxaa la yidhi wuxuu akhriyi jiray saddex juz tobankii cishana mar buu qur-aanka dhamayn jiray ibn cabdilhaadi wuxuu yidhi haakada akhbaranii akhuuhu zayn اddiin yani noloshaasi ee ka buuxday cibaadada iyo diinta iyo islaamnimada ayuu ibnu taymiya raximah allahu tacaala uu nolosha ku khatimay aayadda qur-aankiisii uu akhrihi jiray uu ku dhameeyeyna waxaad moodaa in bishaare ilahi subxana watacala ugu bishaaranaya ay ahayd ina almuttaqiina fii janaatin wanahar fii maqcadi sidqin cinda malikin muqtadir ilahay sheekh islam ibnu taymiya ha naxariisto raalli ha ka noqdo dadaalkii faraha badnaa ummaddan u galay ilahay ka abaalmaryo inagana ilahi subxana wa tacaala iimaan iyo yaqiin iyo tawakul iyo maxaba iyo nebigii rasuulka iyo ilahay rasuulkaanu jecelna ilahay nugu arsaaqo wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wbarakaatu